الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waxaa shalay noogu dambeeyey nebiga sala allahu caleyh wasalam socdaalkii uu galay ee ku wajahnaa xagga iyo daa'if ujeeddada ka dambaysana ahayd in uu raadiyo qolo uun mar albaabkeeda u furta ee tiraahda nebigow soo dhowow kadib markii nebiga sala allahu calayh wasalam garabkiisii laga baxay meeshii abu taalib wafaat uu ku yimid oo uu geeriyooday kadib markii khadiijana ay geeriyootay laba darbo oo runtii culayskooda leh oo nebiga sala allahu calayh wasalam isugu tageen ayna arkeen nimankii qoraysh ahaa inuu nebi moxamed sala allahu calayh wasalam markan keligii uu yahay ciddii uu markaa maciin uu bidi lahaana meeshii inaanay jirin aanay joogin kadib bay kusii dhiiradeen dhibkuna wuu sii batay waa tii aakhiran akhiiran uu nabiga sal alla alay wasalam uu aaday xagga iyo daa'if daa'if wuxuu filayey in aad iyo aad looga soo dhoweyn doono in hiil iyo hoobo lala garab istaagi doono in gacmaha loo furi doono buu filayey laakiin waxaa meesha ka dhacay waxaan la filin ba ahayd oo nimankii meesha joogay waxayba bilaabeen ciyaalkii yaraa iyo addoommadii meesha joogay bayba ku soo direen iyadoo nebiga sala allahu aleyh wasalam meeshii waa laga soo eriyey iyadoo dhagxaan iyo wax alla wixii markaa lagu tuuri karo lagu shiidi karaa meesha marka ay la galeen kadib nebiga sala allahu aleyh wasalam waa tan haadihi dikra alaliima xusuustan laxawda leh oo weli xanuunkeeda leh waa isagoo ka warramaya bacda sanawaat caaisha markay weydiisoo tiri rasuul allow bacda yowmi uxudin ma ka warrami kartaa maalin oo dhib markaa daran uu kala soo kowsaday kadib buu nabiga sal lla ly slam ka hadlay wuxuu yidhi maalinkaaba ahayd wuxuuna noo sheegay sala allahu alayh wasalam in ilaahay uu amray jibriil jibriil inuu amar uu siiyo malakuljibaal hadduu nebiga sal lay alay slam uu rabo malaga amaba malaga buuraha inuu suu doona markaa ka yeelo amarna markaa la siiyo nebiga sal alla alay wasalam wuxuu yidhi iga daaya waxaan ilaahay subxaana wa tacala ka rajaynaya in dhabarada uu ka soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo mushrikiin aanan hayn meeshii marka noo maraysay markii intaasoo dhan ay isugu tageen ayaa waxaa la galay marxalo lagu magacaaba marxalaة اlإsraaءi wاlmicraaj alisraa dheelmintii nebiga sal lla ly slm la dheelmiyey wاlmicraaj waa korsiintii la korsiiyey samada idan isruhu dhulku ka dhacay micraajkana dhulka iyo samada inta udhexaysu marka ka dhacay idan waa ascension tanna waa socdaal adduunyada dhexdeeda idan waxaa laga soo kaxiyey nebiga sal alla alay wasalam min maka ilaa waxaa la keenay beyt almaqdes haddana min bayt almaqdes ila asamaa asaabica ilaa uu ka gaaro intaa baa la waday idan isruhu dhulku ka dhacay ma aragtay micraajkuna waa min alardi ila asamaa intii marka laga gaaro arrinkaasu amaha wuxuu leeyahay kaatibka bacda rixlati الطaa'if alaliima kadib markii uu nebiga sal alla alay slm uu ka soo dhammaaday socdaalkii uu u dhaqaaqay xagga iyo daa'if ee xanuunka badnaa waqaca xaadiثu اlisraa'i wاlmicraaj waxaa dhacday ama dhacdadii la magac baxday alisra walmicraaj fakana muwaasaata lirasuuli اllahi salى اllahu عalيyh wasalam arrinkaana wuxuu ahaa arrin loogu talagalay nebiga salى اllahu عalيyh wasalam in lagu sabar siiyo in la yidhaahdo haddii dadkao dhan garabkaaga ay ka baxeen hadday adduunyadoo dhan ay kugu soo kala firayso adiga uun ku oryanaysa waxaa jira rabu اlarbaab oo weli ku dul taagan oo ku ilaalinaya ximaayadiisuna markaa ku dul taagan tahay waqad arakha الzuhriyu dalika qabla khuruujihi ilى اlmadinati bisana alimaamu zuhri oo mu'arikhiinta amaba dadka muxadisiinta mu'arikhiintana ah ayaa wuxuu u taariikheeyey masalada iyada wuxuu yidhi waxay ku beegnayd nebiga salى اllahu عalيه waslm intuusan u hijroon xagga almadina almunawara sanad ka hor bay ahayd waxaadiثu اlإsraaءi wاlmicraaji haabitu binasi اlqur'ani qala tacaalى subxana اladي asrى bcabdihi layla min almasjid اlxaraami ilى اlmasjid اlأqصى aladi baarakna xawlah linuriyahu min aayatina inahu huwa الsamiiع اlbasiir dhacdadan iyada ah uma baahna in xadiid laga daydayo la raadiyo umana baahna in aan weheshanno nin mu'arikha ama nin taariikhyahana akhbaartiisa bal qur-aankayba ku caddahay oo ilaahi subxaana wa tacala uu leeyahy waxaa hufan rabbiga dheelmiyey addoonkiisa moxameda habeen ka dheelmiyey xagga iyo masjid alxaraam una kaxeeyey xagga ay masjid alaqsa oo ah area aan hareeryaheedoo dhan hareeraheedoo dhan duleedkeeda aanu barakaynay ujeeddada nebiga sal alla ly slm loo dheelmiyen aayaddu way carabbaabtoo tilmaamto waxay tidhi linuriyahu min aayaatina si aan u tusinno calaamooyinkeenna aan u tusinno inahu samiicu lbasiir allah subxaana wa tacala waa allihii maqlid badan albasiiru marka arkid badan wqad صaxat الriwaayaat fi qiyaami jibriil عalayhi الsalaam bishaqi صdr rasuuli slى اllah عalيh waslm wغuslihi min maءi zamzama waifraaqi اlxikmati wاliimaani fi sadrih riwaayaadka ku soo arooray inuu jibriil nabiga salى اllahu alay slm laabtiisa saa u dilaaciyey isla markaana uu haddana uu dhaqay laabtiisa uu dhaqay oo qalbigiisa uu ku dhaqay biyo zamzama kadibna xikmad iyo iimaan inuu laabtiisa saa ugu qufay uu markaa ku buuxiyey taa waa ay sugan tahay riwaayad fara badan bay ku soo aroortay oo saxiixa fa fi صaxiixayni an anas can anasin qaal waxaa soo arooray xadiidkii صaxiixayn waxaa ku soo arooray anas laga wariyey kana abu darin yuxadiثu ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaal abu dar baa ka warrami jira wuxuu yidhi rasuulka sal ه alay slm wuxuu yidhi furija saqfu beyti wa ana bimaka waxaa la fayday oo la furay gurigayga saanqaafkiisa anoo maka jooga maaragtay siilinka sare ayaa la faydoo la qaaday fanazla jibriil jibriil baa markaa soo degay fafaraja sadrii markaasuu laabtayda saa u kala dilaaciye uma ghasalahu bimaa'i zamzama markaasuu laabta wuxuu igaga dhaqay biyo zamzama ayuu ku mayray uma jaءa bitastin min dahabin mumtali'in xikmatan wa iimaana kadibna wuxuu la yimid waal dahab ka samaysan oo ka buuxa xikmad iyo iimaan ay ka buuxaan faafragahu fii sadrii waalkii oo sidiisa u buuxo xikmaddii iyo iimaankii xambaarsan buu markiiba wuxuu ku shubay laabtaydii ثuma aطbaqahu markaasuu laabtaysaa isugu daboolay ثuma akhada biyadii facaraja bi ila samaaءi اdunya markaasuu gacanta intuu i qabtay wuxuu ila fuulay samadan nagu beegan tan baa lagu magacaaba samaaء dunya ayadaha tilmaamaya oo zayanna samaaء adunya waa tan oo nagu beegan baa lagu magacaba samada koowaad kadibna kor bay marka aadaysaa waqad waradat riwaayaat أkhra صaxiixaة riwaayaat kale ayaa soo aroora صaxiix ah tufiidu ana rasuula sala allahu alayh wasalam kana fi lmasjid alxaraam ee faa'iidaynaysa inuu nebiga sala allah alay wasalam markii arrinkaa uu dhacayay masjid alxaraam uu joogay ow fi lxutaymi uu joogay xutaymka ibn cabaas baa fasiro wuxuu yidhi waa gidaarka xijru lkacba kacbada xijrigeeda dhagaxeeda gidaarka ku hareeraysan ama derbiga ku hareeraysan baa xutaym lagu magacaabaa aw alxijri bidaat min almasjid alxaraam amaba xijrigii uu ag joogaba alxajar binafsu xiina shuqa sadruhu sala allahu alayh wasalam gusila qalbuh markii nabiga sal lla ly sl laabtiisa inta la dilaaciyey qalbigiisana la mayro la dhaqay marka waxaan haynaa riwaayaad leh gurigiisuu dhex joogay iyo riwaayaad leh kacbaduu dhex joogay labadooda marka siday suurtagal ku tahay in markaa la isku geeyo oo la heshiisiiyo wa yumkinu aljamcu in la kulmiyaa labadaa riwaayadoodoo kala duwan waxay suurtagal ku tahay biأnnahu kana fii beyti horta marka ugu horraysa gurigiisuu joogaan leenahay ثuma jaءa bihi jibriilu ilى اlmasjid kadib jibriil baa soo kaxeeyo masjidkuu keenay ila masjid اlxaraam idan marka wax isdiidaya markaa ma laha idan fi alxaala اlأulى markuu leeyahay jibriil baa i yimid anoo gurigayga ku jira kadibna saanqaafka sare ayuu fayday oo ma aragtay wax alla wixii guriga dabooli lahaa buu fayday markuu leeyahay gurigiisuu joogay kadib uu soo kaxeeyey masjidkuu marka keenay فالرواية التي سقتها تفيد بأن الغسل تم بماء زمزم riwaayadan hadda aan sheegay buu leeyahay sheekhaan soo kaxeeyey waxay faa'iidaynaysaa waxa nebiga salى الlahu عalيه wasalam laabtiisa lagu dhaqay inay ahayd biyo zamzama in lagu dhaqay wa huwa fi اlmasjid الxaraami isagoo meesha jooga waqad tabayana shuraaxu ana alxikmaةa fi shaqi sadri wa mil'i qalbihi iimaana وxikmaة اsticdaada lilإsraaءi bihi تظhir fi cadami ta'ahuri jismihi bshiqi bshaqi وإkhraaji الqalbi mima yuؤminuhu min jamiici الmakhawif الcaadiyaةi الأkhرى waxay riwaayadan shuraaxda waxay caddeeyeen xigmada ku jirta in la dilaaciyo nebiga sal lla alay slm laabtiisa qalbigiisana iimaan iyo xigmad laga buuxiyo iyadoo loo diyaarinayo dheelminta la dheelminayo arrinkaa wuxuu muujinayaa in dilaacii nebiga sal alla alay slm laabtiisa la dilaaciyey aanay wax saamayna aanay ku yeelan khaasatan qalbiga marka laga soo saaray oo la nadiifiyana waxaa loogu talagalay in laga aamin yeelo oo security la dareensiiyo baqdin oo dhan ba inaanay marka ku iman oo xaaladaha ilan qofka caadiga ah marka la yidhahdo waa lagu imanaya malag baa ku kaxaynaya xaggaasaa lagu geenaya waa dareemi kartaa baqdinta marka uu dareemayo intaba waxaa loogu talagalay nebiga sal alla alay slam inuusan marka dareemin wa mithlu hadihi اlumuuri alkhaariqati lilcaada mima yajibu tasliimu lahu duna atacarudi lisarfi can xaqiiqatih arrimahan sidan oo kale ah oo extraordinaryga ah oo caadada ka baxsan oo khaariqulcaadaha ah oo caqligeena aynan ku haleeli karin waxaa waajiba inaan sideeda u aqbalno iyadoo aynan u banbaxayn in xaqiiqadiisa aynan ka wareejin waa inaynaan lahayn wuxuu ahaa operation caadiya wuxuu ahaa intaanu ahaa intaa ma gaarsiinan waxaan leenahay ilaahay subxaanah wa tacaala baa sidaa yidhi sida isagaa sameeye limaqdirati اllahi tacaala awoodda ilaahay oo meesha jirta alatii laa yastaxiilu calayha shay iyadoo waxba markaa mustaxiil aanay noqon karin haddiiba allah subxaana wa tacaala qur-aankan uu samada uu ka soo dejiyey jibriilna uu soo diray maxaan annaga marka caqligeenna u rogrogaynaa meelo kale la aadayna idan arrinkan waxaad moodaa ahamiyaddiisu marka leeyahay niman waxaa jira orientalistisa ama mustashriqiina oo isku daya markii xaadiثat shaqi sadr markay ka hadlayeen khaasatan laba mar bay dhacday marna markuu yihi rasuulka sala allahu aleyh wasalam uu isagoo yar ahaa marna xaaladan baa marka la tilmaamay waxayba markiiba ay la aadeen uu nebiga sal alla alay wasalam eclips buu qaba bay yidhaheen isagoo dhan maaragta wuu suuxay kadib waxbuu ismoodsiiyey waxaan wax kama jiraan bay leeyihiin waa niman marka waxaana ugu daran ninkan gaalka isagu hadaf buu leeyahay marka uu dul istaagaya taariikhdeenna amaba uu rabo inuu wuxuun taxliil sameeyo laakiin waxa ayaan dara ah in nin muslima intuu soo qaado kutubtiina markaa ku qoro dadkana markaa diin markaa ugaga dhigo badanana dadka sida sahlan maankooda loo duursadaan waxaa ugu daran ama ugu badan dadka mutacalimiinta muhaqafiinta ah oo mooda kulamaa kelma ajnabiya luwiya biha lisaan haddiiba luqad qalaadba ay ku qoran tahaba inay wax kalaba ay tahaba taana marka in lagu baraaruga ayaa muhiima waana waanu soo dul istaagna markaan soo marayna masaladan iyada waqad ankara ibnu xasmin الظaahiri wاlqaadi ciyaad wuquuca ashaqi ashiqi laylaة اlإsraaءi wاddaca ana dalika takhliiط min shariik ayimo waaweyn oo ay ka mid yihiin ibnu xasmin الظaahiri qaadi ciyaad baa waxay dafireen oo diideen waxay yidhaahdeen dallaacinta nebiga sal alla ly slm la dilaaciyay laabtiisii habeenkii israha ma dhicin iyagu ma dafirsanay in shaquhu uu dhacay uu dhacay in la dilaaciyay lakiin waxay diidan yihiin habeenka bidaat inuu dhacay waxayna leeyihiin arrinka kanna waxaa isku dardarmay raawiga lagu magacaaba shariik oo ruwaadii bukhaari fii isnaadi albukhaari markaa ku jiray walaysa kadalik lakiin raggaa hadalka ay yidhaahdeen maca ixtiraamina lahum inagoo madaxa uu noo saaran yahay hadalkooda dad waaweyn ay yihiin laakiin waxaan leenahay xaqiiqday garab mareen faqad habata wuquucu shaqi الsadri fi اlإsraaءi wاlmicraaji fi صaxiixayn min gayri ariiqi shariik min gayri طariiqi shariik raggan si akademig ahaan buu u radinaya wuxuu leeyahay in nebiga sal lla ly slm laabtiisa la dilaaciyey iyadoo habeenkii laylat اlisraa wاlmicraaj arrinkaas saxiixaynkaan ku haynaa bukhaari iyo muslim waddadan iyagu ay filayaan inuu khaladka uu ka dhacay o ay leeyihiin khaldi amaba takhliid baa wuxuu ka yimid xagga shariigna shariig wadda aan ahayn baaba xadiidka lagu wariyey idan marka waxaan ka baqaynay meesha marka waa ka baxay وبعد أن فرغ الملكان من شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسله ولأمه أسري به إلى بيت المقدس على البراق markii nabiga labadii malag ay dhammeeyeen laba malag bay ahaayeen laabtii markii ay dilaaciyeen oo ay qalbiga ay meereen wala'mihi kadibna dib isugu geeyeen oo sidiis ay ka dhigeen usriya bihi ilى bayt اlmaqdes waa la dheelmiyo waxaa la geeyey bayt اlmaqdes cala albaraaq bahashii daabadii baraaqda ahayd oo iyadu marka la sifaynaya leeyahay baqalna waa ay ka yar dameerna waa ay ka weyn midabkeedana aad buu caddaa laakiin middan maaha meelaha noogu soo sawiran maaha xaydu sallaa biاlanbiyaai fiih meeshaasuu marka wuxuu ku dujiyo salaad uu kaga bixiyay ambiyadao dhan baa meesha markaa joogay wa hay-aatihi nebiga sal lla ly wuxuu tilmaamay marka hay-aadkoodana wuu tilmaamay huma curija bihi ila asamaai asaabicati kadibna wixii lawadaba waxaa la geeyey samada ugu dambaysaa la geeyey maaran isagoo gudbaya oo lug marinaya bibaqiyati samaawaati sit lixda samo ee muuqata laga bilaaba tan noo muuqata ilaa tan toddobaad laga gaaro multaqiyan isagoo la kulmay biabi ambiya bilambiyaai ambiyadii aadama buu la kulmay wa yuusufa wa idriisa wa ciisa wa zakariya wa haaruun wa muusa wa ibraahim intuba la kulmay walidalika riwaayadda bukhaari qofka dib ugu laabta waxaa usoo baxaya siduu nebiga sala allahu alayh wasalam iyo socdaalka uu maray meesha uu aaday ugu horeyn waxay tilmaamaysaa riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan markii la dheelmiyey bayt almaqdes samada koowaad in la gaari la gaarsiiyey markuu meesha aaday jibriil baa u garaacay fastaftaxa lahu jibriil markaasaa la yidhi man markaasaa waxaa la yidhi meesha waxaa jooga nebi ibra nebi moxamed calayhi salaam kadib marka la furay samada koowaad wuxuu kula kulmay eh, aadam calayhi salaam wuu salaamay aad baa loo soo dhoweyey nebiga sala allahu calayh wasalam kadib samada labaad buu u gudbay haddana meeshaa waxaa joogay yaxya ibnu zakariya iyo ciisa ibnu maryam way salaameen waa la soo dhoweeyey samada saddexaad buu aaday yuusuf buu kala kulmay nebiga sal alla slm meesha kula kulmay kadibna wuu soo dhaweeyey markay issalaameen kadib tan afaraad baa la geeyey idriis baa marka joogay tan shanaad baa la geeyey haaruun baa joogay tan lixaad baa haddana loo gudbiyey waxaa jooga muusa bni cimraan tan toddobaad marka meesha marka la geeyey waa tii nebi muuse calayhi salaam oo ooyin marka ula dhacay oo la weydiiyey maayo kiig war maxaa kaa ooyinaya marka la yidhan wuxuu yidhi maxaa yeelay ghulaam buu yidhi nin dhalinyaro ah oo aniga gadaashay lasoo saaro nebi laga dhigay ayaa ummaddiisa cadadka ugu badan ay jannada geli doonaan in ka badan inta ummaddeeda gelaysa waatanuu yidhi nebi muuse calayhi salaam kadibna samada toddobaad marka la gaarsiiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam uu gaaray buu meeshaa wuxuu kala kulmay nebi ibraahim calayhi salaam kadibna wuxuu la kulmay ama uu gaaray sidrat lmuntaha waa qur-aanka waatanuu le wanajmi idaa hawa ma dala saaxibukum wma gawa wma yantiqu can اlhawa in huwa ila waxyu yuuxa callamahu shadiid اlquwa duu miratin faاstawa ilaa aayad waa tan ay leedahay ثuma danaa fatadalى fakana qaaba qawsayn aw adana aayaduhu waxay tilmaamayan sidraة اlmuntaha inuu tegay sidraة اlmuntahaadu waa geed gobeed meesha markaa ku yaal samada toddobaad marka la tagana kacbadana meesheeda sare yani waxaa ula jeeda carsh الraxmani jala wacala ilaa iyo nebiga sal lla alay slm saabica markuu gaaro meesha markaa ku istaagay inta ka dambaysana waa tan la leeyahay nebiga sala allahu aleyh wasalam waxyaabaha u arkay uu ka sheekayn doonaa kaatibka wuxuu leeyahay waqad samica sariifa aqlaami almalaa'ika markuu meesha tago wuxuu maqlay malaa'igta qalinka ay wax ku qorayaan dhawaqiisa qalinka dhawaqiisa ayuu maqlay yacni shanqarta qalinka uu samaynayo wa furidat calayhi asalaatu khamsiina salaa kadibna konton salaadood baa lagu waajibay nebiga sal alla alay wasalam konton salaadood fi اlyowmi wاllaylati اlwaaxidati yani konton salaadood baa la tukanaya ثuma khufifa ilى hamsi salawaatin kadib ilaahi subxaana wa tacaala wuu fudeeyey waxaana laga dhigay shan salaadood waa tan la yidhi cadadkuna shan bay ka yihiin laakiin ajirka waxay ka yihiin konton bay ka yihin waa tan la yidhi arrinkaana waa tan waxaa keenay waa tii nebi muuse calayhi salaam kulamaa uu soo noqdo uu yidhahdo idhab faina ummataka laa tutiiqu dalik ummaddaada ma kartee ku laabo marka sida loo dhimaya aakhirka shan markii lasoo gaaray buu yidhi ku laaba markaas yir waan xishoonaya intaan kadib ma sii wadwadi kara buu yidhi aayaddan marka way macnahaas ayaa marka meesha marka lagu tilmaamay waxay culimmadu leeyihin marka waqad wasafa sidrata almuntaha nebiga sal ly slm geedgoobeedka ku yaala xagga ayuu sifeeyey wuxuu yidhi biana nabqaha midla aljaraar nabqi waxaa lagu magacaabaa geedka geedgobeedka lagu magacaabo mirihiisa fiidooda sare ayaa nabqa lagu magacaabaa asal ahaan sida iyagu weelal waaweyn oo kale wa waraquhaa midlu aadaani alfiila iyo caleemaha ka baxana wuxuu la mid yahay sida maroodiga dhegihiisa oo kale wawasafa albeyt almacmuura fi الsamaءi الsaabica nebiga sal lla ly slm wuxuu ka hadla haddana uu sifeeyey beyt almacmuur marka la joogo oo samada toddobaad ku yaal iyo wamaa yadkhuluhu min almalaa'ika iyo malaa'igta meesha gelaysuu ka hadlay wuxuu sheegay nebiga sal alla alay waslam toddobaatan kun oo malag ayaa saa u dawaafa markay saa u gudbaana dib uguma soo noqdaan daqiiqad toddobaatan kun kala imanaya way gudbayaan ma soo laabtaan toddobaatan kun waa maalintii ilahi subxana wa tacala u abuuray ilaa qiyam way iska soconayaan waana eh, wama yaclamu junuuda rabbika ila hu wama hiya ila dikra lilbashar wawasafa nahra alkawthari fi اljanna nebiga sal alla alay slam wuxuu kaloo sifeeyey webiga kawthar lagu magacaabay ina acطaynaaka alkawthar oo culimmadu ay yidhahdeen webi webi nebiga sala allahu la siiyey webigaana uu ka hadlay wuxuu yidhi wa ana xaafatayhi qubaabu lu'li mujawafun watiinuhu miskun adfar labadiisa geesoodna waxaa ku hareeraysan lu'lu ayaa ku hareeraysan lu'lu aadkusoo mujawafun dhexda laga geliyay wax aad iyo aad u udgoon watiinuhu miskun dhoobada markaa meesha dhex taalna waa miski bay ka samaysan tahay miskigaasoo adfar aad iyo aad u udgoon yani kelmadda adfar luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa waxa markii ama caraftiisu aad aad u badato udgoon yahay ama markii urkiisu uu bato walidalika luqada carabiga waa tan yidhaha rajulun rajulun dhafira markii la yidhaha waa qof aad iyo aad u shiir badan luqa ahaan waqad su'ila rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey in kana qad ra'aa rabbah rabbigii ma arkay markuu samada toddobaad uu tegay ilaahay ma aragtay bay weydiiyeen saxaabata rasuli lahi sal lla alay slam faqaala markaasuu yidhi nuurun uraah nuur baan arkay nuur baan arkayay rasuulka sal lla l sl saasuu yidhi masaladan iyada ah markii uu rasuulka sala allah alay slam samada toddobaad uu tegey ilaahay miyuu arkay mise ma arkin khilaaf baa ku sugan culummaduna waa ay tilmaamaysay ibnuqayim aljawsiya raxmat ullahi calayhi wuxuuna keenay hadal uu leeyahay ibn taymiya raxmat ullahi calayhi waxay leeyihiin inuu ilka il u arkay arrinkaasi ma sugnaanin aslan qof saxaabada ka mida oo yidhina markaa ma jiro ama in laga soo waxay laga soo xigtay oo ah ibnu cabaas radia allahu canhu ardaah in ru'ya mطlaqa uu yidhi taa waxay ka hadlaysaa bilfu'aadi qalbi ahaan buu ka wadaay laakiin macno kale markaa loolama jeedo idan masalada iyada ah culammadu way ka hadleen oo waa ay tilmaameen riyada in la arkay ilaahi subxana wa tacala inaan la arkin waxaana raajixa in <clears throat> sideedaba dheelminta la dheelmiyay nebiga sal lla alay slm horta waxaa ahayd biاlruuxi waاljasad yacni maaha hurdo ma ahayn haddii la yidhaahdo isagoo indhaha isku haya ayuu isagoo hurdaysanoo ruuxdiisa keliya ayaa la dheelmiyey nin kastoo inaga naga mid habeen walba markuu saxo ruuxdiisa waxay aadaa meeshuu ku dhashay iyo masqotara'si iyo meel walba way soo wareegtaa waana soo laabataa idan wax differenciya ama farqiya meesha marka ma muuqdo idan mucjizadu waxay iman kartaa ama cujuubo ay noqon kartaa markaan niraa amaan dhahno usriya biاlruuxi wاljasadi macan marka ruuxdiisa iyo jasadkiisa wada socda isagoo nebi moxamed oo sidiisa ayaa meesha la gaarsiiyey sala allahu aleyh wasalam marka mucjizadu marka iman karta hadihi waxda tan kale waxaa le nebiga sala allahu aleyh wasalam nuur buu arkay laakiin ma arkin allah subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacala waxaa la arki doonaa maalin sida xadiidkii bukhaari uu sheegay waxaa la gaari doonaa waqti oo ilaahay subxaana wa tacaala idin muuqan doono sida kaleyla sida alkowkab sida marka xidiga bedriga ah ay marka isagu markaa neelaqaadka ah uu u ifayo oo aydan sideena isugu ciriirin aadan lahayn war anig markaygaa la gaaray ii bana tookadeeda la gaaray safka iiga leexo ilahi subxaana wa tacala wuu idiin muuqan doonaa maalinta marka ilaa laga gaaray laakiin hadda muusan arkin wa wasafa maa ra'aahu min anhaari اljanna nebiga sal lla ly slm wuxuu kaloo sifeeyey uu ka hadlay wuxuu meesha ku soo arko ah webiyada jannadan uu ka hadlay wa hiya arbacatu anhaar buu yidhi afar webi baa meesha ku taal مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهاar min mاء waa tan ilahi subحaanه wa taعala uu tilmaamayo اثناani laba webi baطinaani في الجنة jannada hoostooday ku yaalaan واثناani labana ظaahiraan way muuqdaan وهma النيل والفuraad waa kuwan hadda noo muuqda نيل والفuraad ووصفa ru'yatahu لجibriil wuxuu kaloo nebiga sal اه عlي sلم tilmaamay jibriil markuu arkay lama danaa minhu markuu jibriil kusoo dhowaaday وإna lahu ستمئة جanاax lix boqol oo garab buu lahaa buu yidhi jibriil jibriil yani inta uu walidaalika xadiidkii ka hadlayey markii waxyiga uu bilaabanay wuxuu yidhi labada garbood ee jibriil uu leeyahay waxay dabooleen qorax ka soo bax iyo qorax u dhac labada way dabooleen yani yani heer eh, situmiyad jinac wax sahlan marka maaha waa meesha uu leeyahy fa kana qaaba qawsayni adna waxay isu jirsadeen laba qows intay isu jirsadaan ama in ka dhow fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa fa awxaa ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi addoonkiisa jibriila maa buu u waxyooday awxaa jibriilna u waxyooday ilaa maxamedin u waxyooday idan waxaan leenahay awxaadan faacilkeeda waa allah cabdigan la sheegay waa jibriilo damiirka u noqonaya maadan waa mafcuul awxaada meesha ku jirta faacilkeeda waa jibriil mafcuulkeedun waa jaran yahay waxaa loola jeeda nebi moxamed alayh salaam maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa laabtuna maanayn beenin waxay markaa aragtay ilaa qowlihin laga gaara laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa allah subxaana wa tacaala ama nebiga sal alla lay slam wuxuu arkaa aayado waa calaamado waa buu arkay calaamadaha maxaa ka mida wa fi lmicraaji wuxuu micraajka ku arkay cadaaba aladiina yakhtaabuuna annaas dadka dadka xanta sida loo cadaabaya ayuu soo arkay nabiga sal alla alay wasalam dadka siday u egyihiin fa idaa lahum adfaar waxay leeyihiin cidiyo min nuxaas ka samaysan birta nuxaasta yakhmishuuna wujuuhum wa suduurahum markaasi saa isugu xaganayaan wejiyadooda xabadkooda ay xaganayaan ilan hidib dad bay ka noolaadeen intay adduunyadan ay joogeen ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ku ciqaabay maxay inay iyaguna isxagtaan waxyaabahaasoo kale oo nebiga sala allahu alيyh wasalam uu soo arkay maalinkaas wuxuu soo arkay nebiga sala allahu alيyh wasalam sida muuqata dadka cuna amwaal alyataama dadka agoommada xoolahooda cuna iyagoo marka sidaas oo kale leh ciddiyo leh sida kuwa maaragtay xaganaya sida xoolaha oo kale oo markay soo qaataanba dhagax ayaa qalbi afkooda looga dhexdiisa lagu ridayaa inay liqaan darteed haddana way soo tufayaan ama waxay ka soo tufayaan xagga dambe haddana wuxuu arkay dadka ribada cunan waa la tusay nebiga sal alla slam iyagoo calool waa leh meesha jooga caloolo waa markaa leh marka mana meeshoodana kama dhaqaaqi karaan qofkii markaa meesha soo marana yacni iyaga iyo aalo fircoonba hal meel bay joogaan naartaa loo bandhiga waa laga soo qaada waa ninkastoo riba ay ku tagtay wuxuu nebiga sal alla alay wasalam arkay maalinkaas uu soo arkay la tusay dadka zunaada ah dadka zinaysta meeshan waxaa ag yaal hilib nadiif ah oo shilisa oo aad iyo aad u mac intana waxaa ag yaal hilib aad iyo aad u qurmay meesha ay cuni lahaayeen hilibka mac bay waxay cunayaan hilib kale markaa kan qurmay bay cunayaan waa tan marka la weydiina la yidhi waa nimanka iyagoo xaasas leh meeshay ku dhowrsan lahaayeen zawjaadka ilaahay subxana wa tacaala siiyey ayay zinada markaa raadineen hilibka wanaagsan waa zawjaadkii wanaagsanaa ilahay subxana wa tacala xalaasha ugaga dhigay kan xun ay raadinayeen waa zawjaadkii ama naagihii xumaa ay markaa ay xumidi markaa la raadinayeen wuxuu nebiga sala allahu alيh wuxuu arkay nabiga sala allahu aleyh wasalam dumarka iyagana ragga u tiiriya u aaneeya ilma aanay dhalin intay meelaha kale ka keenaan bay waxay hebel baa dhala taana uu arkay nebiga sala allahu alيh wuxuu arkay nabiga sal ly slm ajaa'ib habeenkaa wuxuu arkay malaga naarta u qaabilsan buu arkay isagoo aanan qoslayn wejigiisana waxa ka muuqata waxa la leeyahay yani laa faraxna kama muuqato yani wax faraxo ka muuqda markaa male isagoo caraysan buu arkay wahaakada dawaaleyg cajaa'ib fara badan buu nabiga sala allah alay slam markaa meesha kusoo arkay waqad ataahu jibriil jibriil baa marka u yimid wuxuu ula yimid biinaa'in min khamrin weel khamra uu ku jiro iyo wa inaa'in min labanin iyo weel caana uu ku jiro iyo wa inaa'in min casalin iyo weel uu malab uu ku jiro fa akhada labana nebiga sal lla ly slm marka weelkii caanaha ku jiray buu doortay faqaala jibriil jibriil baa marka wuxuu yidhi hiya alfitratu caanahan aad dooratay waa fitradii waa diintii toosnayd baad dooratay baa le nebi maxamed sal lla alay slam waqad waradat qisatu alisra'i walmicraaj way soo aroortay qisatu alisra' walmicraaj mufasalatan iyadoo faahfaahsan طawiilatan intaan ka dheer min طariiqin ضaciifa waxay ku soo aroortay ariiq aad iyo aad daciif u ah mutuunaha tushbihu akhbaar alqasaas mutuunta ku soo aroortanaya axaadiida meesha ku jirtana waxay u eg tahay nimanka meelaha intay istaagaan waxaa jiri jiradaa ku haya qisooyinka sheegi jira kuwii celgaabta taagnaan jira oo kale hadda iyo meelaha kale markaad tagtaan nimanka maalin walba qisada cusub dadka u saari jiray qisastaabaa marka shabahda masaladan marka waqfaan u baahannahay baab lisraa walmicraaj qof dafiri kara marka ma maxaa yeelay cindanaa aaya subxaana aladii asraa bicabadihi layla min almasjid alxaraami aayadda meesha cad nebiga sal lla ly slm axaadiidu marka ku sheegay laakiin waxaa jira intaasoo dariiq oo ciidda ka badan oo nin kitaab jira uu ku jamciye run ahaantii aad iyo aad muhiim u ah uu tatabuc uu ku sameeyey duruqdiisa oo dhan duruqda israa walmicraaj uu kusoo arooray yacni wax dariiqa ah oo asaxay ma laha dhammaantoodna waa daciif qofka muslimka inuu ka waantoobo waxaana ayaan dara ah innaga markii waddanka aan joognay haddana dad baa sameeya markii la gaaray bisha rajab waxaa la dhihi jiray isra walmicraaj baa la gaaray kadibna kitaab oo laleeyahay kitaabkii ibnu cabaas ayaa loo nisbeeya ibnu cabaasna shaqa kuma leh laa yuujad xadiid saxiixa ilaa xadiidkan bukhaari inta uu tilmaamo mooyaane wax kaloo ku jira markaa mar inta kaleo dhan soo maaha waa hadal eh, bini aadam uu sameeyey waa hadalla sajciya la sameeyey waa waxyaaba la isku geegeeyey waa murti dadku ay isku keeneen iyagoo ujeeddooda ay tahay khayr raadin bay ahayd oo ah dadka inay khayr ka jeclaysiiyaan xumidana marka ka didiyaan laakiin maaha in rasuulka sal lla ly in lagu been abuurta maaha in waxayan diinta ayay sheegin marka la sheega marka maaha marka waxaa leenahay kitaabkaas iyo kutubta lamida ee ka hadlaysa alisra walmicraaj kutub jirta maaha asalna maaha qofka muslimkan inuu ka fogaado maxaa kugu filan kutubtan taariikhiga oo hadda waxaan kitaabkan aqrinayna waxaan kala shaandhaynaynaa siirada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo kutubta raxiiqulmaktuumka aragteen ibnu hishaamka aragteen maxamed alwaaqidi fi طabaqaat wuxuu ku arooriyey ibn kahiir wuxuu soo aroriyey fi lbidaaya walnihaaya abu naciim alasbahani fi lxilya kutubtii tirada badnayd wixii ku arooraan kala shaandhaynaynaa marka kuwa kuwii saxiixa ahaabaaba u baahan in si fiican loo kala hufe eh kuwo kale oo eh, cigidaa ka badan oo nin bini aadam uu sameeyey in meesha la keena maaha tan kale alisra walmicraaj markii munaasabadeeda la gaarana waa la aqrinaya in habeen gaara lala beegto la yidhahda habeenkan waa laylaة اlإsrاء والmicraaج wa min ثama waxaa waajib nagu ah inaan dadka u aqrina taana iyadana bidcaday ka mid tahay diintana marka asal kuma laha iyadana waxay ka mid tahay waxyaabahan u baahannaha marka inaan saxno biidn اllahi subxanaه wa taعalى waxaa kale intaynan waan u gudbaya biidn illahi subxana wa tacaala wacindama akhbara rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm qowmah bima waqaca min alisraaءi macahu min alisraaءi walmicraaj sadaqahu lmu'minuuna wakadabahu sadaqahu lmu'minuuna wakadabahu almushrikuun markuu nebiga sal alla alay slam marka arrinkan subaxii markuu waa bariistay ayuu dadka u sheegay wuxuu yidhi xalay xalay waxaasaa dhacay xalay waxaa iyo waxaabaa dhacay waa lay dheelmiyey kadibna samadaa layla fulay buu yidhi xaggaa baa lay gaarsiiyey dadkii mu'miniinta horena u rumaysnaa way rumeeyeen kuwii mushrikiinta marka horeba diidanaana waa ay beeniyeen qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslm rasuulka marka wuxuu yidhi laqad ra'aytunii fi lxijr waxaan is arkaa anoo meesha jooga wa qurayshun tas'alunii can masraay qurayshna ay weydiinaysa dheelmadka lay dheelmiyey fa sa'alatnii can ashyaa'a waxay i weydiisay quraysh baa waxay i weydiiyeen reer quraysh ashyaa' fara badan bay i weydiiyeen min bayt almaqdes waxay yidhahdeen adigu xalay miyaa meeshan lagaa kaxeeyey ha waa lagu dheelmiyey soo maaha intee lugugeyey bayt almaqdes bal bayt almaqdes noo sife inta albaab uu leeyahay inta dariishada uu leeyahay inta uu leeyahay mamaraadkiisa ka hadal nebiga sal lla lay slam marka wuxu yihi waxay weydiiyeen bu yihi waxyaaba lam uhbitha aanan sugin nin waxaan ahaa isaga dhan bayaaban oo rixladuna ay ku cusub tahay socdaalkan uu ku cusub yahay yani ma waxaan ka gaaraa inaan dariishadaha tiriyo albaabada tiriyo anoo isle qoraysh baa ku xujayn doontay xujada u diyaar garoo marka anigu xujo fur iyo meesha uma tegin buu yidhi marka markii la weydiiyey fakaribtu kurbatan maa karibtu milahu qad waxaan igu timid buu yidhi nabiga sal igu yimid kurbo weligay hadda ka hor aanan kurboon aad baan u murgooday buu nabiga sal allau alay wasalam qaala marka wuxuu nabiga sal lla alay wuxuu leeyahay eh, nabiga sal alla alay wasalam farafacahu allahu lii anduru ilayh kadib anoo welwelsan baa ilaahay subxaanah wa tacaala beytkii intuu soo qaada baa hortaydii la keenay sida anoo indhaha la raacayo eegayo fiirinaya maa yas'alunii can shayin ilaa naba'tuhum bih wax alla waxay i ba jawaab baan ka siinaya buu yidhi لقد افتتن المشhrikuuna famin byni musafiqin وmin byni واضع yadcu على ra'sihi mutacajiban dadku marka aad bay ugu fidnoobeen mushrikiintii labay u kala jabeen marka markay arkeen nebiga sal اlla alay waslam sida accuracyga uu ku jiro diqadu ay ku jirtay inuu u sifaynayo beydka kan xalay inta la geeyey la celiyey ayay waxay u kala jabeen laba qolo qolo u sabciyeysa oo leh oo arrinkii ku faraxsan iyo kuwo gacmaha madaxa saartay oo aad iyo aad u yaaban walaakinahum iddaruu lilictiraafi bisixati wasfihi masjidi bayt اlmaqdis waxay ahaataba waxay ku khasbanaayeen inay ictiraafaan tilmaanta nebiga sal alla alay slam uu bixiyey iyo description uu ka bixinaya bayt almaqdis inuu hadal aanu ka taagnayn uu sax u yahay waqad saxa ana bacda almuslimiina irtaduu waxaana saxiixna noqday oo soo ansaxay bacd اlmuslimiin muslimiinta qaarkood ilan muslimiinta aad arkaysaan waa huwan meel wada joogta dabcan waxaa ku jira dad iimaankoodu uu uu ku jiro labalaba ay ku jirto iimaankooda aanu fadhin dad fara dad baa marka ridoobay oo bacd almuslimiin baa ridoobay wa ana aba bakrin radi allahu canhu qaala lilmushrikiina cindama akhbaruuhu bikhabr اlisra walmicraaj abu bakrna markii mushrikiinta intay u yimideen bay waxay yihahdeen su-aal bay weydiyen wxu yidh abu bakrow adaa wax kasta iska rumayn jiray saaxiibkaa maanta wuxuu nala soo shir tagoo la yimid xalay baa la dheelmiyey kadibna samadaa la gaarsiiyey bal ka waran arrinkaa bay yidhahdeen markaasuu yidhi lain qaala dalika laqad sadaq isagoo isdhibin iswaalin meel kale su-aal ba aanan ku celin bu wuxu yidhi hadduu hadalkaa yidhi waa run buu sheegay buu yidhi qaaluu markaasu waxay yidhahdeen awa tusadiquhu anahu dahaba alaylata ilى bayt اlmaqdis wa jaءa qabla an yusbix oo ma rumaynaysaa xalay inuu inta meeshan ka dhaqaaqay iyadoo qoraxda aanay soo bixina nagu soo laabto nagu soo rogaal celiyey faqaala markaasuu yidhi nacam ha inii la usadiquhu bima huwa abcad min dalik waxa wax ka weyn baabaan rumeeyey usadiquhu fi khabari الsamaءi fi qadwatin aw rawxa waxaan u rumeeyey inuu khabar samada uu kaga yimaado aroortii iyo galabtiiba taaba haddaan rumeeyey ma tan bayt almaqdes ba xala lageeyaan rumayn weynaya buu yidhi markuu yidhi kadib waa tan ay leeyihiin culummada falidalika sumiya abu bakrin bالsidiq maalinkaa laga bilaabo abubakar waxaa lagu magacaabay taytalka asidiiq run badana ayaa la siiyey marka maalintaa laga bilaabo wuxuu helay taytalka ah asidiiq inuu run marka uu yahay walidalika ha la yaabin in la yidhahdo ummaddan bacda rasuuli llahi sal alla lay slm rsulka marka laga tago waxaa ugu fadlinad badan abubakr ha la yaabin in la yidhahdo haddii abubakr iimaankiisa la saari lahaa kafad khalqiga ilaahay subxaana wa u abuuray oo dhan min ladun moxamed ilaa waqtiganna iimaankooda kafad la saari lahaa waxaa xoog badnaan lahaa arjaxi lahaa kafadda uu saarahay iimaanka abu bakr radi allahu canhu ardah maxaa yeelay wuxuu la soo taagan yahay sadaq sadaq sadaq waana arrin marka aanan sahlanayn ويمكن القول بأن xاadiثة الإsراء kanت تطمينا ومuwaasaة لرasuuli الlahi صلى الله عليه وسلم waxaa marka aan dhihi karnaa dhacdadii dheelminta la dheelmiyay nabiga sala allah alay waslam inay ahayd in isaga lagu dejinayo laguna samirsiinayo wa fitnatan lilkaafiriina aladiina zaada cinaaduhum wa iyo iyadoo lagu fidnaynaya nimankii gaalada ahaa madax adeegoodii iyo gaalnimadooda ay sii ziyaada walibacdi ducafaa'i aliimaani miman zalzala alxaadidu iimaanahum iyo in lagu fidneeyo dadka qaarkii oo yani mu'miniinta qaarkood ama muslimiinta qaarkooda iimaankooda daciif uu yahay oo xaadiثadan markii ay maqleenna iimaankooda markaa uga geshay fakafaruu walam yacuuduu ilى xadiiraةi الإسlami xatى qutiluu saa bay ku gaaloobeen islaamkana dib uguma soo laaban kadibna waa tiiba la dilay aakhirkii dagaaladii markaa dhex maray nebiga salى الlahu عalيه waslم iyo qoladaa marka gaalada ah waqad ta'wala الbacضu xaadiثaة الإsrاء والmicrاaj fazacma anahu ru'ya manaamiya dad baa ta'wiil la fuulay marka la dul istaagay oo waxay yidhahdeen dhacdadan dheelminta ah iyo nebiga sal ly slm in la korsiiyey samada waa ru'ya manaayimiya dream un baa ahayd wuu riyooday wa minhum man zacma anahu biاlruuxi walaysa biاljasad qaarna waxay yidhahdeen maya ruuxdiisa un baa la dheelmiyo jasadka dhulkuu yiil koobsigoo dhan ma dhaqaaqin wالصawaabu sida toosan kama habata can ibn cabaasin anahu ru'ya caynin biالruuxi wاljasadi nabiga salى اllahu عalيه wasalam waa isagoo soo jeeda ayaa la dheelmiyey biالruuxi wاljasadina waa la dheelmiyey qaala tacala wma jacalna الru'ya alati araynaaka ila fitnaة linnaasi in dadka aan ku fidnayna mooyane wax kale markaa umaynan talagelin wahada huwa ra'yu jumhuuri اlculamaa kaa ayuu ahaa marka ra'yu jumhuuri اlculamaa ana اlisra'a kaana yaqdatan isagoo soo jeedu ahaa biruuxihi wa jasadihi oo iswata maratan waaxida hal mar buu dhacay wa ana alisra'a walmicraaja kana fii leylatin waaxida israha iyo micraajkana labadoo hal habeen buu dhacay oo marka ma dhicin marka hadalka ibnu cabaasna wuxuu tilmaamayaa ru'yaa cayn inay ahayd khilaafkii culimmadana waan soo tilmaanay masalada markaa ku jiray ee aanu soo tilmaanay dabcan nebiga sal lla ly slm su-aalo fara badan bay weydiiyeen wuxuu ka hadlay inuu arkay safar ay qurayshu ay leedahay oo waddada kusoo jiro uu sheegay howlo fara badanna wuu sheegay waxyaabahaas oan cajaa'ibtooda leedahay inaan dul aayadda ilaahay uu yidhi subxaana aladii asraa bicabadihi leylan kow waxaan rabaa inaan dul istaaga aayadaha markaa ka dambeeyo saad garan kartaanba xaadiidadan oo intaa la eg ballarkaa leh oo baaxaddaa leh suuraddana magaceedaba la yidhi suurat اlisraa suuratu subxaan maxaa lagu magacaabaa suurat اlisraa hal aayad unbaa lagu sheegay inta kaleo dhan shaqo kuma leh isra shaqo kuma leh ilaa allahuma markii gadaal la gaaro wama jacalna ru'ya alatii araynaaka ila fitnata linnas washajarata almalcuunata fi lqur'an aakhirkaa marka la gaaro mooyaane maba laga hadlin iyadoo dhan ba kow mufradka kelimad asraa bicabadihi waxaa laga hadlaya maqaam aad i aad u sarreeya maqaam aad i aad u sarreeyo dhulkana dhex maray dhulkana maray oo ka dhacay samadana ka dhacay waxay ahayd nebiga sal alla alay waslam maadaama la dallacsiiyey micraaj uu yimid waxay ahayd titleka ugu sarreeya nebiga sal alla alay slam uu leeyahy in lagu magacaabo titleka ugu sarreeyo ilahi subxana wa tacaala uu siiyena waa maxay cabdihi addoonka alle wax ka sarreeya markaa ma laha sayid lama dhihin magac kale lama siin walidalika nebiga sala allahu alayh wasalam magaca ugu sarreeya sharaftana u ah oo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu dhowaadana uu jecel yahay isna aad ugu farxi jiray cabduhu in la yidhaahdo isagaa yidhi laa tadruunii kama adarat الnasaara ciisa bna maryam war ammaantaha iga badinina sida reer nasaaro iyo masiixiyiinta ay u ammaaneen ciise oo ay uga badbadiyeen kadibna ay gaarsiiyeen heer yidhaahdaan waaba ilaah ama yidhaahdaan waa ilaah qayb ka mid ah, ama waa saddex kii saddexeeye marka waxaan rabaa buu yidhi ammaanta in la yareeyo oo aan la badin nebiga sal alla alay waslam faquluu yani inama ana cabdullahi faquluu cabdullahi wa rasuuluh addoon allaan ahaye markaad ii yeeraysaan waxaad tidhahdaan cabdullaahi wa rasuuluh taa horta waa macno macnaha labaad waxaad arkaysaan suuraddan oo dhan ee isra ka hadashay hal aayad unbaa isra lagu sheegay inta kale lagama hadlin inta ka dambaysa waxay ka hadashay fadaa'ix yahuud وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا wax kale kama hadla yahuud un bay ka hadashay yacni waxay ka hadashay takhriibkoodii waxay ka hadashay buktinasr iyo takhriibka meesha ku iman doona waxay ka hadashay latadkhuluna اlmasjid اlxaraam waxyaaba badan waxay ka hadashay maaragtay hadday ku laabtaan in ilahi subxana wa cadaabi doono inta way ka hadashay idan arrinkan maxaa keena culimmadu waxay leeyihiin irtibaadka ka dhexeeya wuxuu yahay arrinkan ama xadiiثadan waxay ka dhacday bayt اlmaqdis bayt اlmaqdes ayaa jooga nimankii baa jooga yahuudda ahaa waa eryadoodii dhulka marka ay deganaayeen idan allah subxaana wa tacaala wuxuu marka tilmaamay haddii nimankan ay hore isku magacaabi jireen inay yihiin eh, chosen nation nation la doortay oo ilahi subxana ay dhihi jireen naxnu abnaa ullahi axiba'uh in la gaaro waqtigii alqiyaada alyahuudiya nimankii yahuudiyada ahaa ama leadershipkoodii inuu meesha marka barabaxay oo hadda laga bilaabo leadership cusub baa bilowday arrinka wuxuu kusoo usoo gudbay xagga carabta wuxuu usoo gudbay neeshanada kale nationka la doortanayo ilahay subxaana wa tacaala uu doortanayo inuu yahay nationka moxamed sala allahu alay wasalam uu ka soo jeedo uu ilaahay uu leeyahay fi lqur'aan alkarim markuu tilmaamayo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas kow waxaa la tilmaama marka yuhuuday maanta laga bilaabo in meesha idinka rug idiin ah ay facaaliyaadkaasoo dhan ay ka dhacaan xaadiثadan culayska iyo baaxadda leh meesha inay ka dhacdo waxay muujinaysaa in horta booskii laydinka casliyo laydinka wareejiyey maanta laga bilaabana qiyaadada meel kale soo aaday maxaa marka loogaga wareejiyey waxaa looga wareejiyey jaraa ay la yimaadeen jaraa ay la yimaadeen crimeska ay bulshada ay ka galeen iyo aadanaha ay ka galeen ma mutaystaan marka inay meesha kusii raagaan oo ay qiyaadadii ay sii wadaan leadershipka gacanta markaa ugu jirto ilahi subxaana wa tacala waa tan uu qur-aanka uu tilmaamayo inahu huwa samiic اlbasiir aakhirka marka lasii wado aayadaha waa tan uu leeyahay waqadayna ilaa bani israa'iila u qur'aanka fi lkitaabi wuxuu ilaahay subxana wa tacala tilmaama uu leeyahay fasaad bay sameeyeen cayf bay sameeyeen adduunkay burburiyeen dadkay nafta u keeneen waa tii allah subxaana wa tacaala marka uu iyagoo dhanba cadaab marka uu kusoo rogay qarnigii siddeediyo tobnaad ilaa hadda tasharudka ay galaan iyo erinta la eryanay ilaa haddana shaygu marka uu dul taagan yahay idan aayaddan marka waxay muujinaysaa inay soo baxdo ummad taariikhdeedu ay khayr uu ka buuxo waxaa la beribixiyey ummaddii taariikhdeedao dhan uu ka buuxay qadarka iyo dulmiga iyo dilka iyo dhac uu ka buuxay dadka kutubtooda intay bedeleen kitaabka allah jala wacala ku qortay ninkaan yahuud ahayn ribo waa la siin karaa waa laga qaadan karaa wixii aan yahuud ahayn waa laga zinaysan karaa wixii aan yuhuud ahayn waa la dili karaa waa la dhici karaa nimanka intay ka fogaadeen manhaj allahi jala wacala haddana zionism samaystay oo xaraka sahyuuniya oo keligeed meesha taagan ilahi subxaana wa tacala intuu ka qaaday ka xayuubiyey qiyaadada ayaa waxaa gacanta loo soo geliyay nabi mxamed sal alay slam waxaa kaloo haddana ku baraarugtaa mar haddii ilaahi subxaana wa tacaala ka ummat moxamed ilaahay uu nagu sharfay eh, statuska maanta aan leenahay ka umma moxamediya waxaana loo doortana ay tahay khayra ummatin ukhrida linnaas ta'muruuna bilmacruf wa tanhawna can ilmunkar innagana haddii marinkii nimanka ay maraan aan marno in ilaahay subxana wa tacala naga qaaday ha la yaaban marka muslimiinta maanta in dadkii waqtiga nabiga sala allahu alay wasalam joogay muddo aad u yar taariikh fara ku tirisa yacni maalmaheeda marka la tiriyo aad iyo aad u yar yacni kow iyo labaatan sano ayaa islaamku xaggaa iyo china bariga gaare yani barigu xaggaa iyo china gaare ilaa iyo wuxuu gaaray andalos oo maanta meesha bortuqal iyo spain marka loo yaqaan muddo kow iyo labaatan sannadood waxayna leeyihiin nimanka taariikhda qora ama nimanka political scienceska ama siyaasa sharciya eh, gaarsiya waxay leeyihin dowlad inay istaagto oo lugaheeda ku istaagto oo ay noqoto mid jirto xadaaradeedana ay baahda waxay u baahan tahay nisfi qarni bay u baahan tahay half century baa loo baahanya iyo in ka badan yani waxaa loo baahanya ula jeedaa yani boqol sano in ka badan baa loo baahanya siday ku dhacda nebiga sala allahu aleyh wasalam oo dadka uu ka soo jeeda ley waa barbarians waa dad eh, dadka dila laleeyahay savages waa dad dhiigicaba laleeyahay laleeyahay xadaarad ma laha oo laleeyahay uncivilized people bay ahaayeen wa maca dalika khilaal waxid wa cishriin sana in dacwadooda ay baahdo meel kastana ay qabsadaan maxaa gaarsiiyey waxay ku gaareen biliimaan waxay ku gaareen bitaqwa waxay ku gaareen bidacwa waa markaa marka leeyahay kuntum khayra ummatin khayryada maxaa lagu xihay ukhrija linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhawna can lmunkar ilahay marka haddana wuxuu leey ukhrija linnaas waxaa laga hadlaya universality baa laga hadlaya maaha in aan mutaqawqicin soomaaliya soomaaliya ku mashquulo bakistania bakistana ku mashquulo maaha maaha keliya innaga muslimiin un keligeen inaan isku mashquulna maha ukhrija linnaas ilahay subxana wa tacala lilmuslimiin wuu dhihi karay lilmu'miniin wuu dhihi karay ilahay tacbiir ma waayin laakiin linnaasi waxaa loo yidhi dadkan annaga nagu hareeraysan o dhan inay annagana sugayaan waxay sugayaan khayrka aan xambaarsanna haddii marka meeshii khayrka aan aan ula tegi weyno masajka ilaahay subxaana wa tacaala uu noo dhiibay haddaan gudbin weyno oo meeshii aan run ka sheegi lahayn been aanu ka sheegno meeshii aan wax isku toosin lahayn waxaan burburino meeshii eh, annaga un khalqal inaan keenno mooyaane wax kale inaan kusoo ziyaadin ilahi subxaana wa tacala qalyahan sida uu imtixaanu marka noo imtixaani karaa waxaan ku kala duwannaha ma laha markay yidhaahdeen naxnu abnaa'u اllahi wa axiba'uh waatan allah subxan qul antum basharu miman khalaq waxaad tihiin bini aadam ilahi subxana wa tacala abuuray yucadibu man yasha wayakfir liman yashaa ilahay cidduu doonaan wuu cadaaba cidduu doonaan dembigoodo dhaafaa marka yahuud weeye iyo ninkan marka waa muslim waay ninka kan ma aragtay waa masiixi ilahay uma tahay ilahay waxa u yaal man yaa toosnaaday cala ariiq man camila saalixan man camila saalixan qaacidada qur-aanka waa kan qofkii wanaag la yimaada min dakarin aw untha marka qiyaadadan ilahay subxana wa tacala gacanta noo soo geliyey waxaan eh, runtii xajisan karnaa marka aan xajinno iimaanka ilahi subxaana wa tacala una siiyey oo aynaan marka aynan dayicin masalada ru'yada qofkii faahfaahin u baahan wuxuu u laaban karaa alcaqiida alطaxaawiya ru'ya cayn miyay ahayd ma ru'ya khilaaf markaa meesha ka jira alطawaafu cala alqabaa'ili طalaba liلnusra waxaan dul marayaa tan nebiga sala allahu alيyh wasalam wuxuu bilaabaa marka inuu ku wareego qabaa'ishii deganeyd aljaziira alcarabiya isagoo raadinaya balhiil iyo gurmad iyo garabkiisa markaa la istaago marka nebiga sal lla alay slam wuxuu ku jiraa khudawaadki ay dhihi jireen pavement stabis amaba dhulxaarashada ama gogol xaarashada si uu u helo meel marka uu dego waatanay yidhahdaan qaacidada ay leeyihiin altaxliyatu qabla altakhliya yani ataxliyatu amaba waxay dhahan altakhliyatu qabla الtaxliya takhliya loo baahanya meesha intaadan degin horta adigu xaarxaaro meeshii nadiifa kuu noqoto lam yadac rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam fursatan lilijtimaaci biالnaasi wa tabliigihim اdacwata tafuutu nabiga sala اllahu alay slam fursad yar mayan dhaafin inuu dadka diinka ugu baaqo inuu dadka kula kulmo markaana diinka ilahay marka ugu yeero wa khaasatan fi mawsim اlxaj gaar ahaan mawsimka xajka marka la gaaro nebiga salى اllahu alيه wasalam wuxuu arkayay fursad weyn inay ahayd uu ka faa'idaysan jiray cindamaa tuqbilu اlqabaa'ilu ilaa makata markii qabaa'ilka oo dhan ay isugu yimaadaan xagga iyo maka qaala rabiicatu bnu cibaadin addu'aliy ninkan oo warramaya wuxuu yidhi wahuwa shaahidu ciyaanin isagoo goobjoog ah ayaa wuxuu nooga warramayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo siduu ugaga faa'iidaysan jiray fursaddan soo marta soo martay ee ahayd fursadda ayaam eh, alxaj iyo mawsimka xaj marka la gaaro wuxuu samayn jiray wuxuu yidhi ra'aytu rasuula اllahi sal ه ly slm bidilmajaaz waxaan arkay rasuulka sala اllahu alيه wasalam oo jeegay dilmajaaz yatbacu الnaasa fii manaasilihim isagoo dadka raacaya guryahooda u raacaya yadcuuhum ilى اllahi caza wajal diinka ilahay marka ugu yeeraya wara'ahu wwara'ahu rajulu axwal taqidu wajnatah wahuwa yaquul waxaana ka dambeeya buu yihi nin noocan maa ishiisu ay si u qallocdo oo weersho ah maca dalika labadiisa dhabanna ay aad iyo aad ay u buuran yihiin carada ka muuqata darteed wa huwa yaquulu isagoo leh ayuha nnaas nebiga sal ly slm ninkan wuxuu leeyahy nebiguu daba taagan yahy wuxuu leyay ayuha nnaas dadow laa yaguranakum hada min diinikum wa diini aabaa'ikum ninka kan maxamed leeyahay yaanu idinka weecin weecinoo idinka kadin oo meel kale idin dhigin diinkiina iyo diinka aabayowgeen aad ka gaarteen aad ka soo gaarteen ha ka leexanina qultu man huwa markaasaan weydiiyey bu yidhi ninka kan yuu ahaa ninkan hada abulahab buu yidhi ninkan daba taagan waa abulahab wa mima khaaطaba bihi الnaasa fi dilmajaaz hadallada nabiga sal ly slm dadka uu kula hadlay markii dilmajaaz uu jooga waxaa ka mid ahaa markuu dadka wacdinayay waa dacwaة الshawaaric dacwaة اlmanaazil dacwaة اlbuyuut dacwadu iyadu maaha keliya mid markaa masjidka iyo mawlaca keliya ku kooban muxuu lahaa yaa ayuha الnaasu quluu laa ilaha ila اllah tuflixuu dadow laa ilaha illa lahu afkiina soo marya mar un waad liibaanaysaane aad liibaanteene wa kana الnaasu yasdaximuuna calayh dadkao dhan markaasaabay ugu doolxoonnaayeen hayra anahum laa yaquuluuna shayan lakiin nin bishiimihiisa dhaqaajiyey oo hadal yidhi ama kelmaddii ka daba yidhi lama hayo wa huwa laa yaskut isaguna ma aamusayo nebiga sal اla lay slam bal wayukariru dacwatahu markaasuu soo celcelinaya quluu laa ilaha illa اllahu tuflixu quluu laa ilaha illa اllahu tuflixu quluu laa ilaha illa اllahu tuflixu intaa buu soo celcelinaya و abu lahabin yasiix abu lahabna meesha taagan yahy wuu qaylinaya wuxuu leeyahay inahu saabiun kaadib ninkanu diinka abayoogii buu ka leexdo ka iishay waana beenlow iska ilaaliya yuriidu litatrukuu aalihatakum watatrukuu laata wاlcuza wuxuu rabaa uuna idinkugu baaqaya aalihadiina inaad ka tagtaan allaata wاlcuza inta aad soo caabudi jirteen inaad ka tagtaan buu rabaa iska daaya wmima khaطba bihi rasuulu الlahi sal ه slm الnaasa fi اlmowqif hadalladii maalinka rasulka sal ly slm dadka uu kula hadlay isagoo jooga mowqifka wuxuu ahaa hadalladiisa waxaa ka mid ah hal min rajuli yaxmilunii ilaa qawmi war ma jiraa qof ii kaxaynaya oo igeynaya tolkiisa oo i ilaalinaya fa ina qurayshan qad manacuunii an ubaliga kalaama rabbii caza wajal quraysh baa ii diiday inaan dadka gaarsiiyo kalaama rabbi hadalka allah subxaana wa tacaala waxaa idinkaga baahanaa dad magangelya i siiya oo i kaxeeya oo yidhaahda addamu biddam walhadr bilhadr yani addamu biddam dad yidhaahdo garab isiyaan u baahanahay ma i kaxaynaysaan fa ataahu rajulu min hamadan nin ree hamadaana oo socda ayaa u yimid nebiga sal ly slm su-aal ba weydiiyey wuxuu yidhi faqaala man ant yaa tahay adiga wuxuu yidhi qaala rajul min hamadan waxaan ka imid bu xaggay hamadaan baan ka imid hadalkaa markuu yidhi kadib qaala wuxuu yidhi nebiga sal lla lay slm su wada hadal baa dhex mare fahal cinda qowmika min manaca tolka aad ka soo jeedid tol awood leh ma yahay o aniga idifaaci kara qaala ninkii marka wuxuu yidhi nacam haa annagu dad isku filan oo awood leh baan nahay kadib markuu ninka hadalkaa uu yidhi markiiba kuma dhiiran inuu yidhah maxamedow isoo raac laakiin wuxuu yidhi wuu baqay uma ina rajula khashiya an yukfirahu qowmuh wuxuu ka baqay inay qoomkiisa hoojiyaan oo garabkiisa ka baxaan idan inuu iska kaxaysto marka meesha la tagay sida daa'if oo kalea dhici karta ilan dadkan waa dad awood leh nacam way difaaci karaan nacam laakiin ballan kama haysto inuu nin soo kaxay u yidhaahdo waa idinsoo dhex dejinaya difaaca faataa rasuula اllahi sala اlla alay slam markaasuu rasuulka kusoo laabtay wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi aatiihim faأkhbiruhum horta aan iyaga u tago kadibna usoo sheego ثuma aatiika min caamin qaabil sanadka soo socdan aan ku imaado qaala wuxu yidhi nabiga sal ly slm nacam waayah faاnطalaqa ninkii wuu tegey wa jaءa wafdu اlansaari fi rajab waa marka kan wafdigii ansaar ee rajab way noo iman doontaa biidn illahi subxana wa tacala oo socda ayaa yimid waxaana muuqata ninkan inuu markaa ka dembeeyey arrinkaa wa hada yadulu calى ana alxaadiثata arrinka kan wuxuu muujinayaa dhacdadan iyada ah jarad fi alcaami alxaadi cashar inay dhacday sanadkii kow iyo tobnaad min albictha ee nebinimada soo saarka nebiga sal ly slm faina alansaara qadimuu fi alcaami alxaadi cashar min albictha ansaaru waxay yimaadeen sanadkii ko iyo tobnaada bicsada xayثu jarad baycaة الcaqabaةi الأulى meesha ay ka dhacda baycaة الcaqaba الأulى ثuma fi اlcaami ثaani cashar bay haddana yimaadeen xayثu jarad baycaة الcaqabaةi الثaaniية haddana waxaa dhacay baycadii eligensiga alcaqaba الثaaniya lagu magacaabay waa darsiga beri iyo kan ku xigaba in sha allahu subxaana wa tacaala uma kanat alhijratu ila almadina taarikhdu marka saasay isugu xigtaa kadibna waxaa ku xigtay hijradii loo hijrooda xagga iyo madiina idan waxaan leenaha tan baa horraysay waxaa ku xigta alcaqaba alأulى haddana waxaa ku xigta alcaqaba athaniya haddana waxaa ku xigta almadina almunawara waana sida uu hadda uu raaci doono kaatibka biidn illahi subxaana wa tacaala darsigan u socon doono dabcan inaan sii wadna ahayd lakin biidn illahi subxana wa tacala walxadiidi baqiya lakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo macno ah diinkan aan maanta eh, hooskiisa hoos harsanayno eh, nacam geedkan aad arkaysaan dhiig baa lagu soo waraabiyey eh, dadaal iyo juhdi fara badanna waa uu soo galay waana la soo daadaa nebiga sal alla alay isagoo shaksi keliya oo gar wax la socda marka kan arkaysaa ninkan markuu noo tilmaama rabiicatu ibnu cibaad abubakarna garabkiisa ma taagna oo xaggaasuu kaga soo tagay keligiisaa socda wuxuu og yahay inay mas-uuliyad ay saaran inuu dadka kan uu diinka inuu gaarsiiyey ay waajib ay ku tuhu og yahay nebiga sal alla alay wa maca daalika waddo walba ee kelmadda diiniga uu ku gaarsiin karuu maray wuxuu ka faa'idaystay mawaasimta la isugu yimaada meelaha mu'tamaraadka xajka waa xaj meel mu'tamara oo la isugu yimaado mawsimkaasuu tegi jiray dadku guryaha u garaaci jiray dadku waddada kula hadli jiray diinka ilaahay haddaynan sidaa aynan yeelin oo for granted qofka u qaato yidhahda khalaas mas-uuliyadda waxaa iska saaran keliya afarta garka daysatay oo qamiiska gaabsatay iyo inta shuyuukhda isku sheegaysa hadduu nin walba u yidhaahdo oo nin walba meesha uu fadhiiso waxaad ogaataa khayriyadii aan tilmaamaynay haddii as a nation adna qaadin qofka individually mid mid baa lanooga xayoobeynaya dhibkeedana marka leedahay marka waxaan u baahan nahay khaasatan arrinkaa waxaa maanta tadbiiqin kara dadkeenan maanta jooga fii ardi almahjar oo runtii markii eh, la muqaaraneeyo laisbarbar dhigo bii'ada nebiga sal lla alay slam uu ku noolaa iyo bii'ada annagaan ku noolnaa is leedahay boqol way iskeenayaan xaggana minority intana minority islaamku meeluu ku cusub yahay islaamka meeluu weli ku cusub yahay meeluu muslimiintu farkaturibs yihiin annagana weli waan taaganna waxaan maraynaa marka bii'a sidaas oo kalea bii'a u baahan in dacwo marka la gaarsiiye haddii aynan islaamka sidaa u qaadin oo meesha ay jiraanna aynaan ugaga daba qaadin oo brushers aynaan ku qorin oo maanta ilahi subxana wa tacala wuu fududeeyey waxaa laga yaba nebiga sal alla alay wasllam meesha haddii maanta wasaaishan wasaaishan hadduu maanta haysan lahaa waxaan u malaynaya inuu eh, rasulula maxmed sal lla alay slm aanu dhinteen ila waqad aslama annaasu kulluhum qaatibatan cala wajhi alard dadka o dhan inay wada islaami lahaayeen maanta cala aqal kii wax qori karo qor haddaad ah, noocan ma masa diri kartid dir haddaad baaltag wax ka sheegi kartid ka sheeg haddaad warqad qori kartid qor haddaad meelaha wax ka sheegi kartid sheeg yani yaan loo fadhi yani yaanan sugin oo inaan dhihin islaamkan isaga ismarinaya isaga florishmentigiisa la imanaya inaan dhihin mas-uuliyad baana saaran ilaahay subxaana wa tacala waana weydiin doonaa afarta guri ee nagu hareeraysan nin walba meeshuu degan yahay iyo beedeelkaad degan tahay iyo meeshaa ka soo jeeday guryahan dariskaaga maalin uun calaqal brushar meesha u saar waxa laga ya in ilah subxana wa tacala qof kusoo hanuuniya macalinkan iyo macalimadan iskuulka kuu dhiga maalin maaragta musxaf duuduuban uun sii meesha marka blomister iyo ubaxa ka daba wadaan ma noocan ma maal marka la gaaro waqtiyadan iyo eh, ciidaheen oo kale dadka qaarkii ha la soo casuuma meesha ha fadhiisteen oo ah, ha kala socdeen arrinkaana waa mas-uuliyad saareen maraakiista saaren wuxuun markaa la sameeya haddii baaqa diiniga uu baaho uu heble iyo hebelna uu gaaro guri walbana uu garaaco wixii intaa ka dambeeya ilaahay subxaana wa tacala baa u taalaa maxaa yeeley rasuulka sal alla alay waslam abu taalib xoogga uu saaray iyo juhdi uu geliyay juhdi caadiya maahayn wa maca dalika waxa hi innaka laa tahdi man axbabt walakin allah yahdii man yashaa innaga waxaana saaran hidaayata bayaan marka yaynan yaynan ka gaabin dowrkii abudar iyo kii atufayl camrin adowsi iyo saxaabatu rasuli sal ly slm say samayn jireen ambiyadii ilahay sidaa bay ahayn yuusuf wa uudica fi sijin isagoo xabsigii ku jira leeyahay qaala tacaala yaa saaxibiya sijin arbaba mutafariquuna dacwaduu sheegaya nebi nuux sagaal boqol iyo konton sano meesha la soo taagnaa innaga marka waxaabaad moodaaba ilaahay subxaana wa tacala waana soo celceliya hadalka kan ani adigaba raashin raashin ayo cunto aan cuna noogama waayeen africa waxaa meeshan lanoo soo dhigay in noocan ma aan diinka ilaahay dadka gaarsiino masaajidan meesha laga samaynayo khayrkeeday leeyihiin waxay waa waa wey diinka lagu gaarsiiyo in la arko islaan markaa meesha maraysa iyo gabdhaha meesha marayo jilbaabka waa noocan ma ariiqa liiisaali diin illahi jala wacala inna la arkay inagoo meelaha ku tukanayna ariiqa liisaali diin illah in la arkay inagoo wada ciidana ariiqa liisaali diin illah intuba waxaan u baahanaa marka wasaa in la badiyo islaamkuna inaguna sugayaa yaa man haya liamrin cadiimin low fadanta bihi farba binafsika an takuna raaciya maca alhanam wabillahi towfiiq